bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed waaalihi waصaxbihi ajmaciin kaana waakhawaatuha yaquulu الnaadimu raximah اllahu tacaala tarfacu kana lmubtada sma wاlkhabr tansibhu kakana sayida cumar kakana dala baata adxى asbaxa amsa wasaara laysa zaala barixa fatiya wanfaka whadihi اlarbaca fatiya wanfaka whadihi اlarbaca lishibhi nafyin aw linafyin mutbaca wmithlu kana daama masbuuqa bima kaacdi maa dumta musiiba dirhama wgayru maadin mithlahu qad camila in kana gayru lmaadi minhu اstucmila wfi jamiiciha twasط اlkhabr ajiz wakulu sabqahu daama xadr kadaka sabqu khabri ma naafiya faji biha matluwat la taaliya wmancu sabqi khabri laysa stufii waduu tamaami ma birafcin yaktafi wma siwaahu naaqisu wاnaqsu fi fatiya laysa zaala daa'ima qufi wlaa yali lcaamila macmuulu اlkhabr ila ida darfan ataa aw xarfa jar wmdmr الshani sman in waqc muuhimu ma stabaana anahu اmtanac wqad tuzaadu kana fi xashwin kama kana aصxa cilma man taqadama wyaxdifuunaha wyubquuna اlkhabr wbacda in walow kahiira da اshtahar wbacda an tacwiidu ma canhar tukib kamithli ama anta baran fاqtarib wmin mudaaricin likana munjazim tuxdafu nuun wahwa xadfu maltuzim musanifka markuu kasoo baxay raximah اllahu tacaala wa huwa bnu malik aلطaa'i mubtadihii markuu dhameeyey iyo axkaamtii mubtadaha ku tacalluqday inta wuxuu kaga hadlayaa mubtadihii nawaasikhdiisi abwaabtan soo socotoo dhan nawaasikhu ayaa looga hadlaya oo marka kaana iyo akhawaadkeeda inna iyo akhawaadkeeda dhanna iyo akhwaadkeeda maa iyo akhawaadkeeda laa annaafiya intaas kaada iyo iyo karaba ama karuba nawaasikda intaasoo baab oo dhan oo hadda uga hadli doona min hada albaab ilaa danna wa akhwaatiha laga gaaro wuxuu kaga hadlayaa cawaamisha mubtadaha gasho ee xukumkiisa wax ka badasho <clears throat> naasikh waxaa la yidhaahdaa fi luga alcarabiya alisaala wixii xukumkii horo luqa ahaanaan ka hadlaya sharci ma aha marka maadaama wax aan ka hadlayna hadeertaan ay luqa tahay naskiga waxaa lagala jeedaa in icraabtii mubtada iyo khabarka lagu yaqiinay yay nasakhaysaa wax ka bedelaysaa oo mathalan hadda kaanay akhawaadkeeda sida musanifka uu noo sheegi doono annaha tarfacu lmubtada wa tansibu lkhabar marka mubtadihii sidiisuu u godnaanayaa walow ha laysku khilaafsan yahay rafcadan oo hadda kaana markay gasha uu mubtadaha godan yahay ma rafcadii horo markuu mubtada ahay qabla dukhuuli kaana miya uu godan yahay mase waxa weeyaan sidii khabarkiiba ay u nasakhday yaa mubtadihii rafcadiisa la nasakhay rafca ama godaal jadiid ahay la timid labada macnoba waa la yidhaahdaa marka eh, taas buu hadda maanta ka hadlaya marka nawaasikh waxaa looga magacaabay liannaha tansakhu icraab almubtada walkhabar fatugayiru icraabahuma ima birafci axadihima wa nasbi اlaakhar kalmubtada ka kana waakhawaatiha aw alcaks ka nasbi اlmubtada wa rafci اlkhabr sida ina iyo akhawaadkeeda aw nasbihimaa jamiica kama tafcalu dana waakhawaatuha wahaakada marka musanifku wuxuu leeyahay tarfacu kana lmubtada sma wاlkhabr tansibhu ka kana sayida cumar tarfacu kaana kaana way godaa almubtadaa mubtadihi bay godaa isman xaal uu u yahay wاlkhabra watansibu اlkhabra khabarkana way kor dhigtaa tansibuhu way kor dhigtaa khabran xaal u yahay bay imaanaysaa ka qowlika kaana sayida cumar aa tiri kaana sayida cumar kaana cumar bnu khaaab sayida hadaa tiraahdo hadda fiiri kaana awal wuxuu ahay cumar sayidun mubtada iyo khabar markaasay kaana gashay mubtadihii cumarka waa sidiisuu ku baaqi noqday cumaruu alaleeyahay laakiin khabarkii yaa soo hormaray markaasay nasbisay asalkeed hadda tirtaan taqadum ba axkaamtiisa waa laga hadli doonaa wuxuu ahay muxamadun qaaimun kaana geli kaana muxamadun qaaiman fiir qur-aanka markaad u fiirisa wakaana allaahu caliiman xakiima kaana allaahu caliiman allaahu caliimun xakiim yaa meelo ku imaanaysaa mubtada i khabar waa wallaahu caliimun xakiim imisaa ku dhamaatay mubtada i khabar waa kaanaa gashay fii bacdi alaayaat waxay noqday kaana allaahu caliiman allaahu caliiman mubtadihii baqiya calaa rafcihi laakinaha nasabat ilkhabra marka tarfacu way godaa kaana kaanadii hadda faacilay noqonaysa hadii kaana tarfacu kaana mubtada craab hadii lagu yihahdo tarfacu ficil mudaaric kaana faacil mabniyun cala lfatxi fi maxali rafcin liannahu cala lxikaaya almubtada mafcuulu bihi saasa hidhou noqona tarfacu kaana way godaa almubtada isman xaal uu yahay walkhabara khabarki taasna waxa weyaan inshigaala la yihahda wاlkhabra tansibu اlkhabra khabarkii way kor dhigtaa tansibuhu mithaalkeedi waxaa kamid eh ka kaana sayida cumar asalkiisa cumar sayidun ou ahaa kaana la geli markaasay khabarkii kor dhigtay ka kaana sayida cumar hadda ishkaal ay kugu noqoni taqadum اlkhabr cala اlmubtada oo ama cala smihaa ay kugu noqon marka waxaad leedahay icraabtooda dhan kalama dunaya kaana ficil maadi naaqis mabniyun cala اlfatxi sayida khabaru kaana mutaqadim mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira cumaru ismu kaana marfuucu calaamatu rafci dama daahira sidaasaad leedahay ciraabtooda kalama duuno haddii uu tathniya noqdo ay haddii jamac u noqdo icraabtii aan ku soo dhaafnay asmaadaas wixii la icraabi lahay unbaa inta imaanayso markaasuu musanifku wuxuu leeyahay ficilkaas dalla iyo baata ficilka baata iyo adxa iyo asbaxa iyo amsa iyo wasaara iyo leysa iyo zaala iyo barixa iyo fatiya iyo wanfaka ka kaanay la mid yihiin intaasoo dhan waxa weeyaan waa mubtada dalla laga bilaabo wamaa bacdahu macduufun calayha wاlkhabaru ka kaana marka waa jaari majruurkaas waay marka dalla iyo wamaa bacdaha ka kaanay lamid yihiin intaas laiskaga soo gaabso hadhow marka tirtiri hadaa rabtid faaidada waxa weyaan hadeertaan afcaashi baa lagu koobaya saddex iyo toban ficil weeyaan hadda laba iyo tobanuu sheegay daamana gooni buu u sheegi doonaa markaasuu yiri dalla iyo baata iyo wamaa bacdaha ilaa qowlihi laga gaaro wanfaka ka kaanay lamid yihiin maxay ugula mid yihiin في أن kula waaxidaة min hadihi الأfعاal tarfac الmubtadaa sma laha wa tansib الkhabra khabra laha intaasay kala mid yihiin waa mid mid kalena waa kala mid yihiin oo markay kaana camalkeeda ay qabanayaan waxa u shardi inay macnaa kaana ahaadaan hadada dala waa ahaaday aada leedahay dala muxamadu طaaliba wafiya aada leedahay dala wuu ahaaday baata wuu ahaaday adxaa wuu ahaaday saasaad leedahay marka waa inay macnaa kaana ximbaarsan yihiin haddana camalkeedana ay qabtaan haddii afcaashan laga saaro macnaha kaana oo dalla macnaha waa istadalla waa hoosaystay baata wuu baryey adxaa waa subaxaystay asbaxa wuu waag bariistay amsaa waa galabaystay haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa afcaal taamaa kaana iyo akhawaadkii dambe noqonaysa taktafii bimarfuucihaa sida noo imaa doonto marka ka kaanay lamid yihiin fii macnaaha wa fii camaliha intaas inaad qaadatid waa daruuri weeyaan markaasuu musanifka wuxuu ku leeyahay wa haadihi arbaca ay haadihi larbaca wa haadihi larbaca afartan oo dambayso ismu lishaara yacuudu ilaa aqrabi madkuur afartan afartan noogu dambaysa maxaa waa zaala iyo barixa iyo fatiya iyo wanfaka afartan wa haadihi alarbacatu afartan ayada eh mutbacatun waxaa la raacsiiyey lishibhi nafyin nafyi wax oo shabaha oo nahyi ah aw linafyin shicirka ayaa u diidaya mooye linafyin aw nahyin inuu yidhaahday ahayd markaasuu lishibhi nafyin uu yihi nafyiga maxaa shabaha waa nahyi marka wuxuu ku leeyahay afartan inay kaana la mid noqdaan waxaa u shardi ah inuu nafyi ka hormaro ama nahyi ducana waa la mid ayib markaasuu ku yihi whadihi arbaca wahadi larbacatu afartan ayada ah mutbacatun waxaa la raacsiiye oo inuu ka hormara loo baahan yahay lishibi nafyi nafyi shibigiisoo nahyi ah aw linafyi nafyi inuu ka hormaro nafyiga ka hormara waa in la yidhah maala maa zaala maa fatiya manfaka maa barixa saas in maadaa oo nafyiga laga hormari ama nahyi laga hormaray sida amhilada noogu imaa doonto ayb marka waxa weeyaan wa hadihi اlarbaca sidaasuu musanifku u jeeda kulligeed waxa weeyaan inuu nafyi iyo nahyi hal xaalo un muhim a waxaa laga yaabaa in nafyiga inuu muqadar noqdo ima an yakuuna maqruuna biha lafda wahwa alakhar oo maa zaala maa barixa in la yidhaahdo in laga gooyo taqdiiranna markaa la qadarana waa banaan tahay marka qaarkeed yasqutu canha anafyu wa yuqadar waxaa lagu mihaaliya qowl اllahi tacaala qaaluu tallahi taftau tadkuru yuusufa ikhwatu yuusuf yaa aabbahood waxay ku leeyihiin tallaahi taftau tadkur yuusufa tallaahi baan ku dhaaranee taftau ka zuuli maysid tadkur marka taftau hadda fatiyadii waay a laga keenay ficilkeeda mudaaric waay marka nafyina kuma jiro shibu nafyina kuma jiro annagana waxaan ihi intan waxaa u shardi nafyi iyo inuu ka hormaro markaasaa waxaa laleeyahay hada wain kaana annafyu maxduufa lafdan laakinahu muqadaru owaata mufasiriinto dhan waxay ku leeyihiin tallahi taftau mar ay laa taftau sidaasay u jeedaan marka almuhim waa in shardi u yahay nafyi iyo nahyi inuu ka horeeyo waxa weeyaan lagama maarmaan waxaa lamid e ducaa aa lamid nafyiga waxaa kamid ah mathala eh, nahyiga mithaalkiisa waxaa lagu tiriyaa waxaad leedahay ka qowli shaaciri saaxi shamir walaa tazal daakira lmowti fanisyaanhu dalaalu mubiin saaxi yaa saaxibi shamir macnaha diyaar garow walaa tazal haka zuulin daakira almowti mowt inaad xasuusatid fa nisyaanhu mowtka in la ilooba dalaalun mubiin waay walaa tazal qaaiman nahyigii waay walaa tazal daakira mowti laa waa naahiya tazal ficlu mudaaricu majzuum bila annaahiya wasmu zaala damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta daakira waxaad leedahay khabaru zaala kaas waxaa weeyaan waa waa nahyigii nafyigiina hadee waaba waaba hadda midku musanifka miithaalinaya ducadii waxaa ka mid ah alaa yaslami yaa daara maya cala albila walaa zaala munhalan bijarcaaika alqadru alaa yaslami nabadgal yaa daara maya cala albila ka nabadgal inaad baaba walaa zaala yousan ka zuulin alqadru matarkii munhalan inuu yahay bijarcaaiki jidaarkaada roobka inuu ku da-ayo ka zuulin marka jarcaa'ikidaas waxa weyaan hadda waxaa loo jeedaa zaaladii oo laadii ducaa'i ay gashay kabarki isimkiisana uu dib maro alqadru u yahay khabarkiina ou soo hormaray kaasaa lagala jeedaa ayib marka wuxuu ku leeyahay waxaa un muhim ah afartaan noogu dambeyso waxaa shardi ah in nafyi ama nahy iyo ducaa inay ka hormaraan intaas waa afartaas wa mithlu kaana daama masbuuqa bimaa ka acdi maa dumta musiiban dirhama intana daamo midii ficilkii saddex iyo tobanaad waay ficilkii saddex iyo tobanaad weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri wa mithlu kaana waxaa lamid eh daama yaa lamid eh masbuuqan daama xaal uu yahay mid lagala hormaray bimaa lafdiga maa uu ka horeeyo maadaama laleeyahay mithaalkiisa waxaa kamid e ka eh, acdisii maadumta musiiban intaad aad asiibaysood helaysid dirhaman sii maadumta musiiban intaad wax macnaha maadumta waajidan marka waxa weeyaan hadda fiiri waxaa lagu leeyahay eh, daama keligeed waxay kaga duwan tahay waxaa shardi ah inay ka hormarto maa almasdariya aharfiya maa oo masdariya ah oo an tataqadama calayha ma alatii tanuubu can ilmasdari wadarfiya oo waxaa laleeyahay markii indhow in lagu dhalaaliya la rabo muddata dawaamika muddata oo daraf ah iyo dawaamika oo macnaha masdarki ah labadia inta la gooyay yaa maa laga dib mariyay markaan fiiri marka leedahay sida musanifka uri acdi sii maa dumta musiiban intaad waxhelaysid dirhaman sii ulajeedada maa dumta musiiban waay dirhamantaas waxay mafcuul u tahay oo labaad acdidaas u tahay laakiin hadda waxaad ujeedaa dumta oo ficil maadi naaqis <clears throat> mabniyun cala sukuuni liitisaali bidamiir rafci mutaxarig dumta taadaas waxay noqonaysaa ismu daama mabniyun cala fathi fi maxali rafcin musiiban khabaru daama intaasaa maxalu shaahidka ay tahay laakiin acdidaana maadaas masdarkay mafcuul awal u tahay dirhamana mafcuul thaani u tahay taas waa baab kale waxaa u daliil mathala min aladila qowl اllahi tacaala xikaayatan can dalika الnabiy اlkariim waawsaanii bالصalaati wالzakaati maa dumtu xayan fiiri maa dumtu tadaas waa ismidaama xayan waa khabarkeedii ay mudata dawaami xayana lagala jeeda marka waxa weeyaan daamo marka shardigaasay gooni u leedahay wa mithlu kaana kaana waxaa lamid ah eh, oo maxay kala mid tahay fii camaliha fii rafci lmubtada wa nasbi اlkhabar daama yaa lamid ah eh, masbuuqan daama xaal kii lagala hormaray hadda daamba bimacna mudakar u isticmaalay ee masbuuqa tan uu dhihi lahay masbuuqan daamadii xaal lagala hormaray bimaa lafdigaas maa inuu ka horeeya shardi ah hadday maadi wayso takhruju can kowniha min akhawaati kaana maa dumta ka acdisi maa dumta musiiban dirhaman ayib intaas waxa weeyaan afcaashi tirsa markaan sideed ficil weeyaan sideed ficil oo oo kaana ah iyo sadex oo afar loo shardiya inuu nafyi iyo shibu nafyi uu ka hormaro iyo mid inuu daamo ka hormaro marka khulaasadeeda waxaa weeyaan sadexay u qeybsamaan maa yacmalu hada alcamala biduuni shardin wahwa thamaaniyat اluulaa kaana iyo dalla iyo baata iyo asbaxa iyo adxaa sideedaas biduuni shardin ay camal falaan ida dakhalat hadihi alafcaal cala almubtada wاlkhabr tacmalu hadihi hada alcamal biduuni shardin ko afarta ku xigta sidaan soo sheegnay an yataqadama a shardi nafyun aw nahyun aw ducaa laba iyo toban daamo keligeed waxaa u shardi ah inuu maa ay ka hormarto marka shuruuddii ay ku camalfali lahaayeen iyo cadadkoodii a lagu sheegay marka tafaasiilkiyaa la galaya <clears throat> markaasuu uri wagayru maadin milahu qad camila in kaana gayru lmaadi minhu istucmila markaasuu musanif wuxuu ku wagayru maadin maadiga midkaanan ahayn qad camila wuu camal falay milahu mila maadi laakiin waa goorma in kaana haddii uu yahay hayrulmaadi maadiga midan ahayn istucmila minhu ficilka hadda laga isticmaalay wuxuu ku leeyahay ibnu maalik hadda waxaan kuu soo sheegay kaana iyo akhawaadkeeda ayagoo ficil maadi kaana dalla baata adxaa asbaxa kulligeed ficil maadi waa ayagoo ficil maadi aan kuu soo sheegay laakiin shardi uma aha inay camalkan camal falaan inay maadi wada ahaadaan laakiin waxaa bannaan inay noqdaan e, ficil mudaaric ficil amar masdar iyo wixii la hal ah inay noqdaana u banaan laakiin waa goormaa haddii maadi ficilka hadduu tasarufayo marka waxay afcaasha u qeybsantaa oo hadda aan soo sheegnay musanifka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa annaha tanqasimu ilaa mutasarifa wa gayri mutasarifa lianna wuxuu ku yidhi haddii maadi waxaan ahayn uu ka yimaada maadigoo kale waa goorma haddii ficilkii maadi waxaan ahayn laga helo waxaan ka fahmaynaa markaas ficilkii inuu dhici karo in laga fahma in laga fahmayo inuu ficilkii maadiba ausa soo dhaafayn oon mudaaric laga helayn laga fahma wagayru maadin maadiga gayrkiisa qad camila wou camal falaa ou camal falay milahu mithla almaadi haddii maadi waxaan ahayn laga helo sida maadiga kule u camal falaya laakiin waa goorma in kaana hadii uu yahay hayru lmaadi maadiga waxaan ahayn istucmila minhu min alficli ficilka haddii lagaba helo maadi waxaan ahayn marka waxaa lagaba fahmaa ficil jaamid a oo maadi waxaan ahayn aan laga helayn marka taqsiimkooda waxa waaye saddex ay u qeybsamaan maa laa yatasarafu bixaalin waxba aan tasarufayno maadigaba aan soo dhaafaynin laysa waa biitifaaq laysa mudaaric male amar male masdar male xataa ay qaar yidhaahdeen layse waaba xaraf maadaama ay jaami tahay tasarufna ay ahayn haddana xuruuftii waxay faa-iideyneyso nafyiga ay faa-iideyneyso yay boqolo yihaahdeen mubaalaqata minhum inaysan leysaba aysan ahayn ficil oo waxaa markaa ay leeyihiin jumuudkeed laakiin sida raajixa leysa waa ficil oo jaamid ah lidaliil itisaal taaniih leysat aa laleeyahay leysat ama lastu aada leedahay adiga markaa iska hadlaysid min calaamaati alficli maadina taa mutaarika ataa mutaxarika iyo taa taaniih labadiiba way aqbasha marka sida raajixa leysa waxa weyaan ficil laakin waa ficil jaamid ah qolana waxay leeyihin waxaa lamid eh daamo aydana waa ficil jaamid aho laa yatii minha mudaaric markaad yaduumu leedahay lamid ma aha daamadaas ma ah yani faraa iyo kathiir min almutaakhiriin waxay qabaan daama leysoo kale ay lamid tahay laakiin sida raajixa ah daamo waxa weyaan cinda اljumhuur اlmutaqadimiin ficil mutasarif tasaruf naaqis waay qeybka labaad waxa waaye maa yatasarafu tasarufa naaqisa qeybka koobaad maa laa yatasarafu bxaalin laysa iyo daama cinda bacdi ahli اlcilm maa yatasarafu tasarufa naaqisa waxa weyaan afartii oo maa inay ka hormarta loo shardinayo oo macnaha zaala iyo barixa iyo fatiya iyo wanfaka afartaas waxaa la yidhaahdaa tatasarafu tasarufa naaqisa maxaa saas loo leeyahay liannahu amarna kama yimaado masderna kama yimaado laakiin ficil mudaaric waa ka yimaado hadda tafta waataan soo sheegnay eh, waataan ficilkii hadda oo aan soo sheegnay ducaa'iga ahaa oo yazaalu walaa yazaaluuna mukhtalifiina alaleeyahay hadda fiiri yazaaluuna ficil mudaaric naaqis marfuuc calaamatu rafcihi hubuut nuun wlwaaw yazaaluuna ismu zaala mabniun cala sukuuni fi maxal rafci mukhtalifiina khabaruha mansuub ilya yani fiiri waa tasarufayaan laakiin tasarufkoodu tasaruf dhamaystiran ma aha oo masdar lagama keeni karo oo hadda zal hadaa tiraa min azawaal ay ka imaanaysaa lamid ma ah zaala markay akhawaati kaana kamid tahay waa markii mudaariceeda yazaalu ku imaanay laakiin mudaariceeda yazuulu hadduu ku yimaado waxa weeyaan waa waa ficil iska naa oo taama shaqa kuma laha oo zaala waa zuula yazuulu zaala dilu yazuulu dilu basaa la leeyahay hadday azaala yuziilu timaadane waa ficilkaas oo zaala yazuulu ahayo hamsatacadi la geli waa isna waa ka baxaya alkhulaasa maa yatasarafu tasarufan naaqisan waa afartaas oo maa inay ka hordarta u shardi ahayd daamana waa lagu daray cinda mutaqadimiino waxaa laleeyahay mudaarica laga keeni karaa masdarna waa ka imaan kara oo mutada dawaami ayadiyaa dawaamka laga keenay qismiga saddexaad maa yatasarafu tasarufan taaman wahwa albaaqi sideedii hore waay oo leysa laga reebo waxaa waye tasarufkooda macnaha ficil maadi ficil mudaaric amar eh, masdar kulli waa laga helayaa markaasuu sidaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wagayru maadin maadi waxaan ahayn qad camila milahu maadigoo kalou camal falaya afcaashan maadigeeda mudaariceeda iyo amarkeeda sida maadigoo kale ay u camal falaan waa goorma in kaana in kaana hayru lmaadi maadi waxaan ahayn haddii istucmila minhu min alficli haddii ficilka maadi waxaan ahayn laga keeni karo maadigaas waxaan ahayn oo mudaarica iyo wixii lahal eh sida maadigoo kale u camal falaan intaasaa loo jeedaa amhiladeedu waa badan tahay mathalan kaana oo kale kasoo qaado umulbaab ah mathalan kaana zaydun qaa'ima aad dhihi kaana allahu caliiman xakiiman waa mufradki markay mudaaric tahay meeqaa qur-aanka ku jirta wayakuuna arasuulu calaykum shahiida fiir yakunu wayakuuna arasuulu calaykum yakuunu waa ficilkii mudaaric arasuul waa isimkeedii shahiidan waa khabarkeedii iyadoo mudaarica camal fash amarkii waa lamid waxaa kamid ah qowluhu tacaala kunuu qawaamiina bilqisti fiiri isimkeeda waawga kuunuu waayo khabarkeedina qawaamiina wa iyadoo amar ahay camal fash ayib waxaa lamid eh ayadoo isim faacil eh. zaydun kaainun akhaaka yaad zayd wuxuu uu yahay walaalka kaainun huwa kaainuntaas asoo khabar markuu noqdo kadib haddana waxaa leeyahay waa isim faacil oo min kaana naaqisa marka yarfacu lmubtada wayansib lkhabar isimkiisii waxaa weeyaan huwa ugu qadaran akhaakana mafcuulkiisii wa ayb walidaalika waxaa uu daliil a leeyahy masdarkeeda qowl shaaciri wamaa kulu man yubdi lbashaashata kaainan akhaaka idaa lam tulfihi laka munjida wamaa kulu man shaksi dhammaantiisa ma ah yubdi lbashaashata farax kuu muujinayo kaainan mid ahaanay akhaaka walaalka fiiri kaainan akhaaka kaainan huwa a isimkeedii akhaakana khabarkeedii waa idaa lam tulfihi hadaadan helin laka adiga munjidan mid macnaha kuu gargaarayo oo kuu soo gurmanaya hadduuna noqonin wax kuugu tari maayo buu ku leeyahay ayib waxaa lamid e eh, sidaas oo kale isim faacil waa kaa-inan hadirtan asoo masdar eh ka qowli shaacira u daliile eh, bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi اlfataa wa kownuka iyaahu calayka yasiiru bibadlin waxbixin iyo wax xilmin dulqaad iyo usaad alfataa shaabka ou boqor ku noqdaa sayid ku noqdaa fii qowmihi wa kownuka ninyahow adiga ahaanshadiisoo iyaahu aada noqotid yasiirun calayka waa kuu fudud yahay waxaa ku lahaa sideedaba qofka shaabka qowmkiisa wuxuu sayidku noqon karaa inuu deeqsi noqdo nin dulqaadna uu yahay markaasuu hi adiga labadii sifaba waa laga heli waa kugu jiraan marka sayid waa noqon kartaa marka maxalushaahidka waxa waay wa kownuka iyaahu kownigaas waa masdar waa mubtada khabarkiisana yasiir waa iska dhaaf laakiin kownigii waa mudaaf kownu ka mudaafu ilayhi waa isimkii kaana oo kowniga masdarki iyaahuna khabarkii waa marka taas bay daliil u tahay kulligeed marka waxaan ogaanay wixii aan wixiiba mutasarif noqooba wax laga helaba inuu tasarufayo annahu yacmalu fi ka camali ficli اlmaadi ثuma qaala اlmualif wa fii jamiiciha tawasط اlkhabr ajiz wakulu sabqahu daama xadar wuxuu ku leeyahy waajiz banay tawasط اlkhabri khabarki inuu dhexdhexaadin karo ou dhexda ka geli karo fii jamiiciha dhammaanteeda wa kullun dhammaantoodne xadara wuu reebay sabqahu hormaritaankiisa khabarkii daama uu ka hormaro inta wuxuu ka hadlayaa khabarkii asal waxaa weeyaan walaslu fi eh, sidan hadda soo sheegnay walaslu fi lakhbaari an tuakhara aan soo niriye maadaama waxaa laga hadlayaa mubtadihii iyo khabarkii ou yahay ulajeedadii waxaa weeyaan hadda waxaa laga hadlaya alaslu an yaأtiya اlsmu awala ثuma اlkhabr wa kaana allahu caliima xakiima wa kaana allahu gafuura raxiima iyo wixii lamid ah inuu isimka soo hormaro khabarkana uu dib maro taas waa asalki hal yajuuzu khilaafu hada اlasli oo yuqadam اlkhabr calى اsmi nacam tan waa musanifka midku ka hadlaya markaasuu wuxuu ku yiri waajiz banay fii jamiicihaa dhammaanteed afcaasha dhammaanteed waxaad ku banaysaa tawasuط alkhabari khabarkii inuu dhexdhexaadsa karo oo isimkii iyo ficilkii dhexdooda inuu geli karo oo kaana muxamadu qaaiman ayad kaana qaaiman muxamadun in la dhihi karo kulligood waa baneeyeen uu lehay kulligood waa baneeyeen markaasuu mas'alo kala galay wuxuu ku yiri wa kulun sabqahu daama xadar waa mas'alo kale waa taas hadda waxaan ka hadlaynaa tawasut اlkhabr mutafaq calayh calى ma dakarahu اlmusanif ila ida qaama bihi maanicu min taqadum اlismi calى اlkhabr hada baab aakhar weeyaan mawaanicda waa u imaan doona hadda fiiri ka qowli اllahi tacaala wa kaana xaqa calayna nasru اlmuminiin fiiri kaanadii isimkeediyaa soo hor khabarkeediyaa soo hormaray xaqan isimkiina waa dib maray nasru waaye marka waa twasط الkhabr bmacna ana alkhabra tawasطa bayna اlficli wa bayna اlismi xaqanti hadda kaanadii iyo nasridii u udhexeeya calaynadaas waxaa weeyaan waxa waay waa jaari mujru mutacaliq bxaqan wa ajiz banay fii jamiiciha afcaasha dhammaanteeda tawasط اlkhabri khabarka inuu dhexda ka galo isimka iyo ficilka dhexdiisa inuu galo banay markuu musanifku saasku leeyahay wuxuu diidayaa nin durustaweyhi la yidhaahdaa wuxuu leeyahay leyse khabarkeeda soo ma hormari karo isimka kama hormari karo ibnu muci ou musanifka uu soo sheegay u faaiqatan alfiyata bna mucine sidaasuu qaba laakiin sida raajixa ah laa farqa bayna leysa walaa bayna gayriha fi jawaazi taqadumi smi fi jawaazi taqadumi alkhabari cala lismi khilaafka ma joogo laysa ama ha ahaatee ama keyrkeeda laysa ay ku doodeen waxaa loo hayaa baa laleeyahy qowl shaaciri sali in jahilti nnaasa cana wacanhumu falaysa sawaءa caalimu wajahuulu ninkaasaa wuxuu leeyahay sali weydii naagi hayay dadka aad iga dooratood ninkaad iga raacday in jahilti hadaad jaahil noqotay annaasa dadka weydii canaa wa canhumna weydii falaysa ma aha sawaaan wax siman caalimun wa jahuulun nin caalim io jaahil ma sinee bal aad iga dooratood iga raacday bal asiga dadkiisa iyo dadkayga dadka kale soo weydii buuri waxaad ogaan doontaa inaad baail ku raacdood aniga waxaad iiga tagtay wax sax ahayn ulajeedada falaysa sawaaan caalimun wa jahuulun caalimun oo isimkii ah waa dib maray iyo wamaa cuifa calayhi sawaan oo khabarkiina wou soo hormaray falaysa sawaaan caalimun wa jahuulun ayib amaa amaa ibnu mucطi markuu yihi daama khabarkeeda ma tawasuti kara waxaa lagu radiyey qowl shaaciri laa طiba lilcayshi maa daamat munagasata ladaatuhu bidikaari اlmowti wاlharami markaasuu ui laa طiba lilcayshi caysh macaan ma laha maadaamat ladaatuhu macaanyaalkiisa hadayba munagasatan ay tahay mid macnaha yani calwinayso bidikaari lmowti mowt oo la xasuustay walharami raaxo kastood ku jirtid wax macnaan ay leedahay dhadhankeeda male maadaama waxa kaa qasaya markaad xasuustay inaad dhimanaysid waxa weyaan raaxa wax cirib ay leedahay ma laha dalika marka kalaamkii musanifka uu sheegay waay wa ajiz fii jamiicihaa afcaasha dhammaanteeda tawasut alkhabar khabarkii inuu tawasudo bayna alafcaal wa bayna alasmaa bimacnaa an yataqadama alkhabaru cala alismi intaasaa loo jeeda markaasuu wuxuu ihi wa kulun sabqahu daama xadar waa baab kale macno kale waay laakiin intaadan aadan gaarin waxa weeyaan markaan leenahay wa fii jamiicihaa tawasut alkhabar waa markiisan maanic imaanin mar waxa weeyaan khabarka in lasoo hormariyaa banaan ila fi masalatayn in labadii masale waxaa weyaan inaan isimkii iyo khabarkii la kala garan karin waxaa tiri kaana sadiiqi caduwi yani ninkii cadow sadiiqiyga cadow buu igu noqday fiiri marka sadiiqi caduwi laba isim oo yaa lmutakalim loo idaafay waay hadday saas noqdaan kii isima in la hormariyaa waajibi kii la dib mariyo haddaa fi hadihi alxaala khabarkii aan soo hormarina hadhow ismiu noqonayaa adigana ula jeedadaada saas ma ah ko waxaa lamid oo waajib ay tahay hadduu khabarkii maxsuur biinamaa aw biilaa uu yahay in la dib mariyo weligiis ou khabarkii soo hormari karo wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiya fiiri salaatuhum isimkii waa lasoo hormariya hadirta isimkaa hormaran khabarkiio mukaan ma lasoo hormari karo liana almaxsuura yajibu an yaأtii fi aakhiri اkalaam markaasaa dib loo mukaan khabarkii dibaa loo dhigay taas xaalada wa mar labadaas xaalo waxa weeyaan markii khabarkii in sidiisa lagu baaqiyelo la dib mari ay waajib tahay marna khabarkii in lasoo hormariyo haddi jaaisaan ka hadlayn ajis baa niri jaais mar waxay waajib noqona in lasoo hormariyo axkaamtii mubtada hadaad u laabatid waay maala khabarkiia wuxuu noqday isimkia waxaa ku jira damiir khabarkii u laabanay markaasaa waxaad leedahay maala yucjibunii an yakuuna fi daari saaxibuha fiir hadee yakuunudaas isimkeedii saaxibuhaa wa khabarkiina fi daari waa lasoo hormariyay hadda ma banaana fi daari in dib loo dhigo oo la yihahdo an yakuuna saaxibuha fi daari liannahu yataratabu calaa dalika cawdu damiiri ilaa maa huwa mutaakhiru lafda wa rudbatan ayib xaalada kale waxa weeyaan in waxaa waajib noqon karto in la hormariyo khabarkii cala alficli wa ismihi jamiica xaala hormari kartaa jirta waxay fi ma ida kaana alkhabaru isma istifhaam waxa weeyaan khabarkii ayna noqday ayna kaana zaydun zayd intuu jiraa marka fiir hadda ayna waa khabarkii likownihi min asmaaءi اlistifhaam yajibu taqdiimuhu laysa calى اficli faqad laysa calى اsmi faqad bal calى اlficli wاlismi kulihim oo ayna marka waxaad leedahay waa khabaru kaana mutaqadim kaana zaydun markaas kadib saasaad icraabaysa marka axkaamtaas oo dhan waxa weeyaan waa markii ay yani ashyaa oo waxaa timida tawaari ah laakiin fi asli اlmasأala yajuuzu taqadum اlkhabari calى ish calى اlismi taasuu musanifka ka hadlaya markaasuu wuxuu ku leeyahy wakulu sabqahu daama xadar marka wakulun dhammaantood carabti ama ama naxwiyiintii labadi midnata dheh wa kullun mid kasta nuxaadkii dhammaantood xadara wuu diiday ou reebay sabqahu khabarka inuu hormaro daama ou ka hormaro waa diiday oo khabarkii daama lagama hormari karo ayib macnaha waxaa loo jeedaa waxaa laga fahmayaa daama waxaan ka ahayn in khabarkii hadda wuxuu ka hadlaya khabarkii in tawasud lagu samayn karo markaasuu haddana wuxuu ku yiri khabarkii daama lagama hormari karo waxaa laga fahmay afcaashii kale khabarkooda waa laga hormari karaa oo meeshii kaana muxamadun qaaiman o ahayd qaaiman kaana muxamadun waad dhihi kartaa masalada hore u ka hadlay tawasud bay ahayd oo kaana qaaiman muxamadun yay ahayd taas waa har marxalo marxalo kalea jirta uu ku leeyahay oo waxaa banaan taqadumu اlkhabari cala اlismi wa cala اlficli jamiica oo qaaiman kaana muxamadun aa tiraahdi ilaa daama uusan ku banaanin fiiri yani kalaamka balaaqadiisa markii daamay diideen lagu yiri waxaa laga fahmay afcaashi inteedii kale in laga hormari kara khabarkoodii taasuu hadda ka hadlaya markaasuu uri wa kulun dhammaantood oo naxwiyiintii xadara wuu reebay sabqahu khabarka inuu hormaro daamo uu ka hormaro oo oo tiraahdid mathala qaaiman maadaama zaydun maala laa asxabuka qaaiman maadaama zaydun ma la ogolo liannahu maadaas oo masdariyado xarafka ah yaa taxuulu bayna daama huwa bayna macmuuliha ma dhici karta inay ka gudubto xarafkaas oo ficilkaas ka horeey ay ku camal fasho ma dhici karto laakiin hal mas'ala laysku diidayo waxaa laleeyahay haddii khabarkii la hormariyo oo isimkii iyo ficilkii daama laga hormariyo laakiin xarafkii nafyiga aan laga hormarin hadda haddaan idhaahdo laa asxabuka qaaiman maadaama khabarkiio qaaiman aan waxaan ka hormarinay ficilkii oo daamo iyo xarafkii nafigaan ka hormarin maadi masdariyadaheh laakiin haddii la dhex dhigo daamadii iyo maadi dhexdeedo layihah laa asxabuka maa qaaiman daama zaydun haddii la yidhaahdo ma banaan tahay mase ma banaano masaladaas khilaafa ka joogo laakiin miday ku istifaaqsan yihiin waxaa weeyaan in khabarkii iyo daa iyo maadeeda masdariyada inaan laga hormarin karin taasuu ku sheegay markaasuu haddana wuxuu ku yiri kadaaka waxaa lamid eh sabqu khabarin khabarka inuu hormaro maa annaafiya ou ka hormaro ayadana way ku itifaaqeen ee faji'la imaw bihaa maadi matluwatan xaalay tahay mid la raacaya laa taaliyatan mid wax raaciisa aysan ahayn marka wuxuu ku leeyahay maa naafiya yay geli jirtay maa naafiya yay geli jirtay waxay geli jirtay afartii ficil oo zaala iyo barixa iyo fatiya iyo infaka kuwaasay nafyi u gaar ahayd kuwaas hadday maa naafiya ay gasho hadday maa naafiya ay gasho khabarkii maadi ha ka hormarinin oo waxay ahayd maalan maa zaala muxammadun tilmiidan oo kale bay ahayd ayadoo saas eh hadhihin tilmiidan maa zaala muxamadun hadhihin oo khabarkii aad hormarisay waxaad ka hormarisay ficilki keligiis ma ahele ficilki nafyigiisii aad kasii hormarisay taasna ha yeelin buu ku leeyahay laakiin mafhuumkiisa waxa weeyaan aan horta laqbada kugu celiyo wuxuu ku leeyahay kadaaka sida ay macnaha daama khabarkii uusan ugu hormari karin waxaa lamid eh sabqu khabarin khabarkii lama hormari karo oo macnaha mamnuuc waa sabqu khabarin khabarkii hormaritaankiisa maa ou ka hormaro annaafiya ee nafyinaysa maa naafiya oo maa zaala muxamadun caaliman haddaad tiraahda khabarkii ha ka hormarinin ee faji bihaa maadi la imaw matluwatan ayadoo la raacayo laa taaliyatan ayadoon wax raacaysa hala imaanin marka waxaa weyaan mid musanifkaa noo sheego qaaiman maa kaana zaydun maa kaana zaydun qaaiman bay ahayd yani kuwii ficilka wixii nafyiga shardiga u ahaa kowdhe iyo nafyiga kuwa waa la geli karaa kaana naftigeeda nafyi waa la gelin karaa waxaa tiriyey maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum hadda fiiri kaanadii waa camalfalay nafyaana ka horeeyo hadday saas tahay oo tira marka maa kaana caliyun qaaiman aa tiri iyadoo saas eh qaaimanti intaad soo qaadid ficilkii nafyigii galoo maaday ah ha ka hormarinin oo ha dhihin qaaiman maa kaana caliyun ha dhihin sababti naftigeedii hore imaanaysa waxaa ficilkan inuu ku camal fala qaa'imanti waxaa uu diidaya maadan oo naafido xarafka ah ajnabiyay ka tahay marka laa yaqdir an yatakhataaha alficlu ilaa macmuulin qablaha wabitaali yajibu in macmuulkii uu kadib maro marka waxaa laga fahmay haddii nafigii la hormariyo khabarkii lagu xijiyo markaa kadib ficilkii la keeno inay iska banaan tahay wahwa اladii calayhi اjumhuur waxay ahayd maa kaana caliyun qaa'ima qaa'imanti maadika ma hormari karno oo ma dhehina qaa'iman maa kaana caliyun ma dhihi karno laakiin waxaan dhihi karnaa maa qaa'iman kaana caliyun oo marka qaa'imanti maadika ma aan hormarin ficilkiaan ka hormarinay maadaama maadi hadeertaan ay tahay matluwa mid la raacayo oo qaaimantii qaaimanti uu raacaya ka horayso ayada taaliya ma aha marka way banaan tahay sidaasaa kalaamka musanifka laga fahmaa wa huwa saxiixu markaasuu i kadaaka sidaasaa sabqu khabarin khabarkii hormarintaankisana uu reeboon yahay maa uu ka hormaro annaafiya maa naafiya kama hormari kara ee faji bihaa la imaw maadi matluwatan ayadoo khabarkii la raaciyey laa taaliyatan ayadoo raacayso haka la imaanin hadaa tiraahda maa qaaiman hadaa tirahda qaaimantii wuxuu raacay maanta maadi buu raacay laakiin ayada haka dhigin mid taaliyo oo qaaiman maa ha dhihinoo maadi mid oo khabarkii ka horeeya haka dhigin intaasaa loo jeeda ومنc سبق خبر لyس الصفي وذو تmاm mا برفع يkتفي wa mancu sabqi khabarin khabarkii hormaritaankiisaoo la reebo laysa ou ka hormaro oo la reebo ustufiya waa la doortay waduu tamaamin taamka midka u saaxibka ene maabaa la yidhahda yaktafii birafcin bimarfuucin ku kaaftoomay musanifku wuxuu ku leeyahay hadda waxaan ka hadlayn tawasut alkhabar iyo taqadum alkhabar laba shay kuu soo sheega wuxuu ku yidhi khabarkii horta daamaha ka hormarin waa laisku waafaqsan yahay ko sidaas oo kale afcaashaas hadday maa naafiye gasho khabarkeeda maada naafiyada ha ka hormarin waxaa lamid a ah buu ku leeyahay oo mukhtaar ah laakiin sidaasoo kale aan xaraam u ahayn leysa khabarkeeda kama hormaro fiiri marka leysa khabarkeeda laysa caliyun qaaiman ay ahayd marka ha dhihin qaa'ima laysa caliyun ha dhihin liannahu waa ficil jaamid ah waاljumuud nooc min adacfi waay laa yaqdir an yacmala fi ma taqadama calayhi min almacmuulaat sidaasuu ku leeyahay laysa marka ma aha sidii daamoo kale laisku waafaqsanya ma laakiin ustufiya buu kuri sida la doorto raajixa ah waxaad ka fahmay ana gayrahu min الnaxwiyiina man dahaba ilى jawaazi taqadumi khabari laysa calayha sidaasaad ka fahmaysa markaasuu wuxuu ku yiri wa mancu sabqi khabarin khabarka inuu ka hormaroo la diido laysa ou ka hormaroo la diido ustufiya waa la doortay ayib taas mukhtaar waay laakiin macnaha waxa weeyaan waajib ma aha saasaa loo jeeda walidaalika waxa weeyaan eh, dad badan yaa waxay ku tageen sida mathalan kuufiyiinta iyo wax lahal ah kuufiyiinta dhe kuufiyiinta iyo keyrkooda waxa weeyaan iyo basriyiintana min baabi awlaa fii maa yadhar lii way diidayaan laakiin qaar kale oo abu cali alfarisi iyo majmuucadiisa waxay leeyihiin yajuusu taqadumu lkhabari calaa leysa laakiin waa qowl qaliil ah marka siibawey muxuu la layiri waxa weeyaan eh, ikhtalafuu liannahu nas sariixa lagama hayo marka midda labaadna waxaa leeyahy lama hayo leysa oo khabarkeeda uu ka hormaray si sariixa ah laguma hayo luga alcarabiya laakiin wax la fahmi kara unbaa ayaa la hayaa oo waxay deliishanayaan qowl tacaala alaa yowma yaأtiihim laysa masruufa canhum fiiri laysa masruufa laysadaas haddaan isimkeeda waa huwa oo cadaabka u laabanay marka laysa isimkeeda wuu ku dib maray waa huwa khabarkeedana masruufan waa kasii dambeeya laakiin waxaa lihi yowma yaأtiihim darafkaas ayna yatacalaq markaasaa waa yatacalaqu bikhabari laysa oo marka yowma yaأtiihim macmuulu lilkhabr waay markaasaa waxay yidhaahdeen yustadalu bijawaazi taqadumi macmuuli اkhabr calى jawaazi taqadumi اlkhabr waa qiyaas waay laakiin waxa weyaan hadalkaas waa laysku haystaa oo shayga oo daciifka ah, daraf iyo jaar iyo majruur yutawasacu fiihimaa kahiiran inay ayaga banaanaadaan laa yalzamu ana gayrahu aydan yajuusu sidaasaana xaqiiqatan ay saxiix ku tahay intaas marka uga bax markaasu wuxuu ku uri waduu tamaamin maa yaktafi inta haddana wuxuu kugu ishaarayaa afcaasha inay qeybsanto afcaasha waxay u qeybsantaa naaqisa iyo afcaal oo taama ah labadaas markaasuu wuxuu ku leeyahay taam waxaa la yidhaahdaa wixii marfuuceeda ku kaaftoomo naaqisna wixii u baahdo mansuubaa la yidhaahdaa idaa tacadda alficlu ilaa khabarihi aw ida xtaaja ilaa khabarihi fahuwa naaqis waxay ahayd hadirtaan ficilka oo isim iyo khabar haysta in taam lagu magacaabo liannahu asigaa dhammaystiran kan kale oo faacil keligiis ku kaaftoomayna in naaqis la yihahda waana la cagsi hadirtaan oo waxaa layihi midkii hal marfuuc haysto waa naaqis ee waa taam kii khabar iyo isim haystana waa naaqis sababta loogu bixi waxaa lagu leeyahay ninka hal shay ku kaaftoomo iyo ninka laba shay u baahan ayuhumaa naaqis ah ninkan shay wuxuu haysto marfuuciisuu ku kaaftoomay taamaa lagu magacaabay kanna mansuubou u baahday marka baahidaasaa naaqis loogu magacaabay sidaasaa laleeyahay ayib marka sidaas wuxuu ku leeyahy waduu tamaamin taamnima midka u saaxibka ah afcaashan midka waa taam laleeyahay waxaa weyaan maa ficil waa yaktafi birafcin marfuuciisa midka ku kaaftoomay kaana almataru atri matarkii waa la helay waxaa tidhi asbaxa sabaaxu subxyaa yaa waagi wuu baryay marka ficilkaas naaqis lama dhahay kaana almataru matarkiyaa la hel haddaa tiraahde kaana ficil maadi naaqis ma dheheysid kaana ficil maadi mabni cala almataru faacil isma ma dheheysid khalaas kaas buu musanifka hadda ka hadlaya ayib marka afcaasha waxa weeyaan labay u qaybsantaa mid taam ah iyo mid naaqisa ah. markaasuu ku yidhi wamaa siwaahu midkan marfuuciisa ku kaaftoominoo khabar u baahdo naaqisun waay wanaqsu naqsigane qufiya waa la raacsiiyey fii fatiya ficilka fatiya iyo laysa iyo zaala daa'ima weligood naaqisay ahaanayaan markaasuu wuxuu noo caday musanifka meeshan afcaashi taama iyo naaqisay u qaybsantaa afcaasha dhammaanteed marna taamay noqon kartaa waa markii macnaa saara ay noqdaan marna naaqis ay noqdaan oo eh, taam ay noqdaan waa markii macnaha ka muuqdo dalla iyo asbaxa sideeda oo loo fasiro marka taas waxaa laleeyahay afcaasha dhan taamna waa noqon kartaa naaqisna waa noqon kartaa ilaa saddex ficil oon taam noqon karin oo weligood naaqis aho isim iyo khabar inay qaataan ah intaas unbaad aada u fahmaysa markaasuu yiri wamaa siwaahu ficilka taamka waxa ka soo haray naaqisunaa la naaqis waay wa kul afcaal naaqisa waa noqon kartaa ilaa hadihi اlashyaa wanaqsune qufiya waa la raacsiiyey oo weligood fii fatiya iyo leysa iyo zaala yaa la raacsiiyey daaiman weligood weligood naqsi kama baxaan oo ma la dhihi kara laysa zaydun zayd zayd ma jiro oo keligeedu qaaiman lahe lama ogolo fatiya waa sidaas oo kale zaala waa la sidaas oo kale barixa hadda fiiri oo ayada afcaashii oo afarta kamid ahayd barixa muxamadun macnaha waxaa leeyahay yani makaankiisi yuu xali ku bari waxba albaarixa waa la yidhaahdo waxba marka eh, waa taamna waa noqotaa naaqisna waa noqotaa khulaasat اlqowl afcaasha kulligeed naaqisa way noqotaa taamna way noqon kartaa hadday taamo noqoto marfuuceeda lagu kaaftoomaya waxaad leedahay amsaynaa wa amsa اlmulku lilah amsaynaa ficil maadi iyo faacilkiisa bas wa amsa mulku mulkiga waa galabaystay ficil iyo faacil intaasay noqonaysaa marka naaqis hadday noqotone waa bimacnaa saara markay wada lahaadaan oo dalla muxamadun saahiran aada leedahay wuxuu ahaaday mid soo jeedo marka waxaa laleeyahay wa mithaalu taam kaanoo kale waxaa loo soo qaataa qowl اllahi tacaala wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin wa in kaana haddii la helo duu cusratin mid oo macnaha faqiirnimo u saaxiba culays fa nadiratun in la suga waa ilaa maysaratin fiir hadda wain kaana duu cusratin kaanadi bimacnaa wujida wa duudaas waa faacilkeedi kaana ficil maadi duu faacila laleeyahay marka kaanadi fii maxali jasmin ficlu shardi ay noqotay jumladan fanadiratun ilaa maysara fii maxali jasmin aydna waxaa weya jawaab shardi waay marka sidaasay kaanadii taama ku noqotay kaana almataru aad leedahay matarkii waa la helay waxaa kamid a daamadii oo naaqis oo taam noqotay khaalidiina fiiha maa daamat isamaawaatu waalardu yani waxaa weeyaan jannadii bay ku waarayaan maa daamat isamaawaatu waalardu intii samaawaadkii ardada ay joogaan fiiri daamat waxaa weyaan bmacnaa waxaa weyaan naa oo kaamila ah ma daamat samaa ma masdariya dharfiya daama ficil maadi asamaawaatu faacil waalardu macduufa laleeyahy waxaa lamid fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa tusbixuuna ayadana waa lamid fiiri tumsuuna wa tusbixuuna labadaas tumsuuna ficil mudaaric marfuuc bthubuut nuun wlwaaw faacil le smu amsa lama dhahay لأnنhu تumsuuna markaad galabaysanaysiin وتصبixuuna markaad subaxaysanaysiin noqona laakiin تumsuuna hadii بmacnaa saar ay ahaan lahayd mafcuul kale khabray u baahnaan lahayd طaيب وlaa yli الcاamila macmuل الkhabر إlا إdaa ظرفa أtىa u xarفa jar walaa yli lama xariirsado alcaamila midka caamilka e macmuul اkhabr khabarka macmuulkiisa lama xariirsado إlaa idaa ataa inuu macmuulki yimaada maahine darfan xaal uu yahay mid darfa u xarfa jarin waxaa caamil la yidhaahdaa haddaad tirahdid kaana muxamadun aakilan طacaamaka aad tiri fiiri kaanadi caamila la yidhahda caamil afcaasha waaye horta caamil saas u faham isimkiina waxaa waaye muxamed khabarkiina aakilan khabarkii oo aakil ah yaa isim faacil noqdo asiga haddana faacil mafcuul u baahday marka طacaamakadaas mafcuul oo aakilki ah waay marka asiga lagu shaqaystayo wasna sii shaqaysanaya marka waxaa lagu leeyahay aakilkaas intaad soo qaadid caamilkii oo kaanadii ahaa kuma daba xiji kartid oo ma dhihi kartid kaana طacaamaka muxamadu aakila oo kaanad ficil maadi aad tiraa طacaamaka mafcuulu bihi liaakil aad tiraa lagaama ogolo liannahu wuxuu kala teedayaa ficilkii caamilka iyo macmuulaadkiisi oo zaydun iyo muxamed iyo qaa'imkii uu kala teedaya markaasuu wuxuu ku leeyahy walaa yali lama xariirsado macmuulu khabari khabarka midkuu ku camalfalayo طacaamaka alcaamilu oo ficilka lama xariirsan karo ilaa idaa darfan ilaa idaa ataa inuu yimaada maahine macmuulkii darfan xaal u yahy xarfa jarin ama jaar iyo majruur inuu yahay ayib mithaalkii waataan kuu sheegay hadeertaan oo kaana zaydun aakilan طacaamaka ayadoo ah طacaamakoo macmuul khabar ah khabarkii aakilkaa ku camal falay asoo macmuul khabar ah طacaamkiina soo qaadid kaanadii lama xariiri kartid oo caamilka ah oo kaana طacaamaka zaydun aakilan lama ogolo hada cinda اlbasriyiin musanifka calىa madhabihim fi cumuumihi inkastoo kuufiyiinta ay baneen kuufiyiinta ayaga waxaa weya waxooda waa waa iska waasa ayib laakiin haddii jaar iyo majruur ou yahay waa banaan tahay oo waxaad leedahay kaana muxamadun aakila cindaka aw aakila maya kaana fi cindaka muxamadu aakilan muxamed agtaada wax ku cunay ama kaana fi daari aw fi daarika muxamadu jaalisan muxamed daartaadu fadhi fiir kaana fi daarika atiri oo jaari iyo majruur mutacaliq bijaalis oo ko ku tacaluqa ku camal falay macmuul khabar waay marka asoo macmuulkhabr ah yaa lasoo hormari kaana fi daarika muxamadu jaalisan muxamed daarteedu fadhi marka waxaad leedahay kaana ficil maadi muxamed isimka jaalisan khabarkeeda fi daari jaaru majruur mutacaliq bijaalis marka bimathaabati mafcuul u yahay hadday daraf iyo jaar iyo majruur yihiin waa banaan tahay inay soo hormaraan kaanadii caamil ay la xiriirsadaan taas wa markaasuu wuxuu ku yiri wmdmr الshأن ismnin in waqc muhimu mastabaana anahu اmtanac wanwi niyeyso mdmara الshأni damiir shأni niyeyso isman xaal u yahay in waqaca hadou dhaco muuhimu maa shay wax moodsiinayo istabaana u cadaaday anahu asiga imtanaca mumtanac inuu yahay wixii aan ku niri waa reebtoon yihiin wax lamid eh haddii wax u eg ay dhacaan damiiru shani soo qadar wax u eg hadday dhacaan in macmuululkhabarkii caamilkii inuu la xariirsaday wax u eg hadday dhacaan arintaas ka noqo waxaad tidhaahdaa damiiru shani kaanada gadaasheeda iyo akhawaadkeeda qadar fiiri maalan waxaa tiriyay haddaa lagu yidhaahdo yani ka qowli shaaciri bay ku miithaaliyaan qanaafidu hadaajuuna xawla buyuutihim bima kaana iyaahum caiyatu cawada fiiri markaan qanaafidu buuri qunfud waxaa la yidhaha baashaana habeenkii socsocoto oo waxaa xidig dhul bay dad yidhaahdaan dad kuule cali banjar baa la yidhaahdaa qanaafidu qanaafid jamceedii waa xadaajuuna kuwa socod badan waa xawla buyuutihim guryahooda ay dul socdaan bimaa bay la dul socdaan oo kaana caطiyatu ninka caiya liraaho aabbahood ah cawada iyaahum ou ugu caado yeelay macnaha waxaa weya qoomkan wuxuu leeya waa qoom tuugayaal ah oo waxaa lagu yaqaanaa habeeninka guryaha hadad ay dul socdaan sidii bahashaas habeenkii ay u socoto oo kale inay xadaan oo kale ulajeedada marka waxa waaye in hadda waxay u eg tahay kaanadii oo ficil maadi ay tahay caiyatu isimkii ay tahay cawadana ficilkaas maadin khabarka uu yahay marka mafcuulkii cawadane ou kaana lasoo xariirsaday oo kaana iyaahum iyaahum mafcuul cawada oo khabarkii uu u yahay marka qaacidadii marka waxay noqonaysaa macmuululkhabar khabarkii oo cawada ah midkuu ku camaroo iyaahum ah yaa kaana la xariirsaday saas hadday tahay oo wax saasoo kale ay shicir ku dhacaan carabi kale maba la ogole eh marka damiir shani qadaro waxaa tirahdaa bimaa kaana huwa meeshaas qadar huwadii markaad ismu kaana ka dhigtid marka waxaa lagu leeya ma xariiraan kaanadii iyaahum marka ma xariiraan oo huwadaas oo isim ah yaa u dhaxeeyo marka maxay noqonaysaa caiyatu mubtada cawada khabar oo ficilkaasaa lagu khabraya jumladan oo caiyatu cawada ah jumladan fii maxali rafcin fii maxali nasbin khabaru kaanay noqonaysaa haddii huwa la soo qadaro kaanadii isimkeedu huway noqotay iyaahumtan kabood cadiyatu mubtada dheh cawada ficil maadi dheh faacilkii cadiyada damiir mustatir dheh iyaahumtaan mafcuulu bihi muqadam oo u qaatay dheh jumladaa marka oo cadiyatu cawadana khabaru kaanay noqonaysaa marka ma noqonin iyaahum oo macmuul khabar oo kaana la xariirsatay maaha isimkia udhexeeyo muqadar ah intaasuu ujeeda ayib waxaa lamid ah laleeyahay sidaas oo kale qowl shaaciri faasbaxuu wاnawى caali mucarasihim walaysa kula nawى tulqi اmasaakiinu faasbaxuu way waag bariisteen wاlxaal annawى lafta timireedkane caali mucarasihim meeshay ku baryeen ay ka sara martay walaysana ma aha kula ma aha tulqi lmasaakiinu masaakiinta inay tuurayaan kula nawaa lafoo dhan ma tuurin nin baa dad marti qaaday markaasuu leeyahay wixii xalay intaasoo juuni oo timir aan u keenay waaga markuu baryey timirtii ay cuneen lafteedii yaa ayada karoor iska noqotay markaasuu leeyahy waxaad sii ogaataa dadkan aan marti qaaday waa fuqara fuqarada caadadu waxaa lagu yaqaanaa laf oo dhanna ma tuuraan macnaha intaan maanta meesha karooran waxaa ka badan intay dhoonjiyeen macnaha sidan u marti qaaday iyo dadkaasay damaaciin u yihiin yayay tusinaysaa buu kuleeyahy marka fiiri walaysadii waxay u eg tahay inay eh, tahay maxaan ku iraahdaa kula nawaa haddii la kordhigo inay macnaha kuladii ay tahay khabarkii maxaan ku ihahdaa macmuul اkhabr oo tulqi اmasaakiinu oo almasaakiinu inay isimkii tahay oo markaa tulqi kula nawaana khabarkii ay tahay oo kulladii ay noqotay markan mid tulqi macmuulkeedii ah laysana ay la xiriirsatay markaa wuxuu ku saas hadhihina walaysa huwa qadar markaad huwa qadartid tulqi lmasaakiinu kula nawaa ficil iyo faacil iyo mafcuulkiisa qadar ee walaysa almasaakiinu tulqii kula nawaa saas hadhihin walaysa almasaakiinu haddii la yidhaah oo masaakiini isimka laga dhigo tulqiina mafcuulkeeda kula nawaa laga dhigo waxay noqonaysaa marka waxay u ekaanaysaa kuladii oo macmuuli tulqii ah oo khabarkii ah inay laysa la xariirsatay laakiin walaysa huwa haddii la qadaro oo shaani ah waxay noqonaysaa markaas tulqi lmasaakiinu ficil iyo faacil iyo mafcuulkeeda kulli oo soo hormaray oo isimkii laysa ay u udhexaysa saasay noqonaysaa ayib markaasuu ku yiri wanwi niyeyso mudmara shani damiiri shani niyeyso in waqaca hadduu dhaco muuhimu maa shay wax moodsiinaya istabaana u cadaaday annahu asiga imtanaca inuu reebtoon yahay wax oo mamnuuca wax u eg hadday dhacaan sidaad ugu badbaadid mamnuucaas bayna alcawaamili wa bayna macmuuli اlkhabri qadir damiir الshani sidaasaa loo jeeda ayib marka waa madhabka oo raajixa ayaa sidaas yaa qabo markaasuu musanifku wuxuu iri waqad tuzaadu kaana fi xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama intaana kaanay gaar ku tahay min huna ilى nihaayat اlbaab waxaa lagu leeyahay likuli adawaati mujtamica fi makaani laa budda laha min ra'si wa ra'su hadihi اladawaat kaana faida kaanat kaana hiya الra's yajibu aw yanbagii an yakuuna laha min alkhasaa'isi maa yajcaluha ra'san adawaad kastoo meel ku kulmo waa inay madaxa leeyihiin madaxdana waxay u baahan tahay khasaa'is kaana hadday madax u tahay khasaa'istaana yeeshatay markaan markaasuu yiri waqad tuzaadu waqad ficil mudaaric hadday qad gasha maxay ahayd taqliid waqad tuzaaduka waqad tuzaadu in la ziyaadiyaa la arkaa kaana kaana lafdiga hadal dhexdiis in lagu ziyaadiyo oo macnaha ay camal falin waayo maxaa ka mid eh ka qowlika maa kaana asaxa cilma man taqadama maa asaxa cilma man taqadama sidaasay ahayd ibnu maalik raximah اllahu tacaala imaamu duu basiira waxaa weeyaan dadkii hormaray cilmigooda maxaa ka ansaxnimo badan buu ku leeyahay waana sidaas laysa kamaa yaquulu bacdu اlmutaakhiriin madhabka oo salafka ah yaa aslam ah madhab mutaakhiriin axkam macna ayagaaba ka fiican ay ujeedaan saas ma aha alaxkam walaclam walaslam huwa madhabu man taqadama markaasuu wuxuu ku yidhi waqad tuzaadu waa laqad waxaa dhici karto tuzaadu waqad tuzaadu in la ziyaadiyaa dhici karto anaga annaga waxaanu soomaaliya haddaan nahay waxaan idhahdaa qad waxaa xaqiiqe aflaxa waxaa guulaystay haadaa khalad weeyaan taas xarafka qad gooni in loo laqbeeyo khalad waayo liannahu gooni haddii loo laqbeeyo macnaheeda waxa waaye inuu macno tusin kara keligiis asoo ah xarafka tacriifkiisana maa dalla calaa macnan fii gayrihi waayo marka qad xaqiiqa haddii keliga tusinayso marka waxaa la dhihi laha waxaa weeyaan keligeed Eh, ay macno tusin kartaa laakiin in laysku qabto qad tuzaadu inay ziyaadisaa la arkaa yani taqliilkii ficilkiyaa lagula qabana qad aflaxa waxaa xaqiiqa guuraystay aad dhihi kartaa adoo ficilku ka qabta laakiin qad keligeed ma laqbayn karti marka waqad tuzaadu in la ziyaadiyaa la arkaa saasaad leedahay kaana lafdiga kaana fii xashwin hadal dhexdiisa mithaalkeeda waxaa kamid eh, kamaa kaana asaxa cilma man taqadama maa asaxa maxaa yani ansaxid badnaysiiyey cilma man taqadama dadka hormaray cilmigooda marka fiiri maa oo tacajubiye ah iyo ficilkii tacajubka oo asaxa maa axsana maa ashada maa axsana maa asaxa iyadoo eedaa kaana lagu dhexdiri marka kaana waxaa laleeyahy zaaida laa maxala lahaa min alcraab meeshan waa lagu soo daray keli ah marka saasaad leedahay waa badan tahay carabta inay kaanada ku ziyaadiso walidaalika ziyaadadeeda ma waxaa u shardi ah markay ficil maadi tahay mase iyadoo mudaaricana waa la ziyaadin karaa intaba waxa weyaan waa la ziyaadin karaa laakiin iyadoo maadi ahaa badan ka qowli shaaciri fakayfa idaa marartu bidaari qowmin wa jiiraanin lanaa kaanuu kiraamin fakayfa idaa mararta hadaad martid bidaari qowmin qowm daartiis iyo wa jiiraanin oo lanaa noo sugnaaday kiraamin wanaagsan fiiri marka wa jiraanin lanaa kiraamin jiraanin waa mawsuuf kiraaminna waa sifo markaasaa kaanuu la dhex dhigay kaanuuda dhan waa zaaid weeyaan waxaa lamid eh saraatu bani abi bakrin tasaamaa calaa kaana musawamati اlciraabi ou yidhi saraatu bani abi bakrin qoladii reer abi bani ashraaftoodii tasaama way kor noqdeenoo cala almusawamati alciraabi fardaha calaamaysan oo noocoodana ciraab u yahay waa nooc min khuyuul waay marka cala almusawamati iyadoo ahayd buu calaa kaana almusawama bayna aljaar walmajruur iyo uu ziyaadiyey marka sidaas waa kaanadii ficil maadi ayadoo waa la ziyaadi karaa bayna shayayn ayadoo mudaaricana waxaa laga arkay qowl shaaciri anta takuunu maajidu nabiilu idaa tahubu shamalu baliilu markaasuu iri anta takuunu waxaad ahaanaysaa maajidun fiiri hadii ay kaanad camal falna takuunu maajidanaa la dhihi lahay macnaheedu marka waxaa anta maajidu nabiil nin sharaf leh oo caqli badanaa tahay marka mubtadiho anta iyo maajidun oo khabarkii atakuunu lagu dhex ziyaadiye goormaad aad sharaf leedahay idaa tahabu tahubu sham-alun baliilu dabeesha oo shimaaliga a ah markay kacdo buu leeyahy waa waktiga gaajada badan tahay yaad waxaad noqon nin sharaf laho marka dadka deeqsigay kugu garanayaan marka waxa weeyaan waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama ويxdifuunaha ويubquuna الkhabر وبacda in walow kaثiira da اshtahar ويxdifuuna way gooyaan haa kaanadi ويubquuna الkhabra khabarkiina way baaq yeelaan buuri min khasaa'isi kaana waxaa kamid eh jawaazu xadfihaa waa ismihaa isimkii iyo ayadiia laisla goynaya markaasuu wuxuu ku yiri wadaa midkaana ishtahara waa shuhroobay oo bacda in iyo walow kahiiran si badan in ayadi isimkeeda laysla gooyo ayada isimkeeda in laysla gooyo waa badan tahay waa banaan tahay horta marka hore si gaar ahaane in iyo low gadaasheedana waa ku badan tahay wayaxdifuunahaa kaanadii way xadfaan wa yubquuna alkhabara khabarkiina waa baaqi yeelaan marka khabarkii alla baaqiyal haddii lagu yidhaahdo in isimka ayada lala xadfaad ka fahmaysaa meeshaas waadaa midkan oo ayadii isimkeeda in laysla xadfa ane ishtahara macnaha waa caan noqday bacda in iyo walow in oo shardiya ah iyo low oo ayadana xarfu shardi ah yay ay badnaatay kathiiran wax badan fiiri waxaa kamid e eh, qowli shaaciri qad qiila maa qiila in sidqan wain kadiban fama ctidaaruka min qowlin idaa qiila qad qiila qiso dheeruu leeyahay laakiin hadda waqti uma hayna beytkan qad qiila maa qiila wixii la yiri waa la yiri buuri in sidqan wain kadiban nimaa wax lagu soo qabsaday markaasuu yiri waxaan aniga ma samaynin markaasaa layidhi maadaama hadalkanba lagugu sheegay fama اctidaaruka maxaa cudurdaarkaada faaidadiisa ou leeyahay min qowlin aad ka cudurdaarta idaa qiila hadii la yihaahda qowl hadiiba marba lagugu sheegay waa ku qabsaday buu yiri markaa meelaad kaga laabatid ma laha fiiri marka in sidqan wa in kadiban in oo xarfu shardi ah wax bay jasmisaaye wax ma kor dhigto isimna ma gasho ficil in lasoo qadaro marka waa lagu qasban yahay marka macnihii waxaa waaye in sidqan in kaana sidqan in kaana almaquulu laka sidqan wain kaana almaquulu laka kadiban marka kaanadii iyo almaquul oo isimkeedii ah laysla xadfi khabarkii alla ah baaqiyolo sidqan ah wayadulu calaa dalika siyaaqu lkalaam sidaas waay ayib taas waxa weeyaan in sidqan wain kadiban marka eh, waa badan tahay in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun Eh, wuxuu ahay maalkii annaasu majziyuuna bimaa camiluu in khayran fa khayru wain sharan fa sharun undur in khayran fa khayrun marka in khayran macnaheedu waxaa waay in kaana khayran famaa yujzaa bihim faljazaau khayr wain kaana sharan ay maa camiluu bihi fajazaau shar wahaakada ayib taas waa <coughs> ah khasaaista kaana wa bacda an tacwiidu maa canhartu kibka mili amaa anta bara faqtarib wa tacwiidu maa maa in lagu soo badel qaato canhaa can kaana looga soo badel qaato urtukiba waa la koray bacda an an gadaasheeda ka qawlika ka mili qowlika amaa anta bara faqtarib min khasaa'isa waxaa ka mid eh keligeed in la xadfo oo isimkeeda iyo khabarkeedii la baaqi yeelo laakiin goormay taas badan tahay an masdariya gadaasheeda tii hore inay ahayd ay kaaga darsamin an waay wa tacwiidu maa maa in lasoo bedel qaato canhaa can kaana laga soo bedel qaato urtukiba macnaha waa la sameeyey bacda an an gadaasheeda <clears throat> kaanadii hadday gadaasheeda an dhacdo in ayada la xadfo oo maa laga soo ciwad qaato waa badan tahay ka mili qawlika amaa anta bara faqtarib fiiri amaa an kunta ay asalkeeda ahayd an kunta dheh an kunta baran <clears throat> an kunta baran inaad baari tahay faqtarib an kunta baran inaad noqotay awgeed nin baari ayna tahay oo wanaag samaynayo faqtarib soo dhowaaw <clears throat> marka an kunta <clears throat> an kunta waxa weeyaan hadda fiiri kaanadii maxay dhacday bacda an ay dhacday ayadii baa la gooy marka kaanadii kaanadii markii la gooy waxay noqotay an anta ay noqotay an anta markay noqotay kadib waxaa la soo qaatay amaadiyaa lasoo qaatay markaasaa layidhi maadiyaa soo qaatay maadi iyo anti isdhexgeli marka amaa anta aan kugu celiyo asalka waxay ahayd ninaa laga sheekaynay markaasaa layihi an kunta baran faqtarib nin wanaagsan oo samafal badan ina tahay soo dhowaaw an kunta faqtarib ayib marka hadalkii waa toosan yahay marka kaana iyo tadeedii iyo baran oo khabarkeedii ah intaas waay marka kaanadii waa la gooy kaanadii marka la goy tadi keligeed ma noqon karto meel isma taagi karto damiirkii mutasilka munfasil isku bedela anta bay noqotay ayadoo anta a an anta saasay noqotay an anta baran faktarib an anta faktarib baran faktarib marka anti markiid kaanadii goysay maa keen an maa anta baran saasay noqotay an maa anta baran isdhexgeli anti i maanti iyo maadi amaa anta baran fakhtarib saas waay marka wa tacwiidu maa maa oo laga soo ciwad qaato canhaa can kaana almaxduufa urtukiba macnaha waa la sameey bacda an an gadaasheeda ka mithli amaa anta baran fakhtarib oo aan kuu sheego an maa antaba eed antii waa ku dhex jirtaa meeshaas markaasuu taas khasaa'isteeda kale kamid tahay w min mudaaricin likaana munjazim tuxdafu nuunu wahwa xadfu maltuzim musanifku wuxuu ku leeyahay wa min mudaaricin likaana munjazim wa tuxdafu nuunun nuun waa la xadfaa min mudaaricinaa laga xadfaa mudaaricoo likaana u ahaaday mudaaricoo munjazimin reeban wahwa xadafkaasna xadfun waaye maltuzima aan la laasimsanin wuxuu ku leeyahay kaana hadday mudaaric noqoto haddana mudaaric majzuum ou noqdo nuuntooda in la gooyaa banaan fiiriyaa kaana hadda maadi waa lagama goyn karo kaana allaahu ka ina tiraa allah kallaahu ma dhihi karaysid nuunta kaana maadi hadday lama goyn karo mudaaric keen horta yakuunu aad tiri yakuunu iyadoo lam geli lam haddii la geliyo waxay ahayd lam yakuun in la yidhaahdo marka nuuntii oo jasma loo reebay iyo waawgii ka horeeya reebnaaya kulmay iltiqaau saakinayn saas markay noqoto waxaa lagu leeyahay midkooda markaan waawgii in la xadfaa waajibi liiltiqaai saakinayn lam yakun ay noqotay ayadoo lam yakun ah hadday ficil mudaaric tahay oo majzuum ay tahay waxaa banaan nuuntaas inaad goysid laakiin licila ma ah litakfiif bas oo aad tiraha lam yaku inaad tiraha kuu banaan lam yaku inaad tiraahdi oo hadhow markaasaad icraabay ficlu mudaaricu majzuumu bilam wacalaamatu jasmihi alsukuun alatii cala nuuni اlmaxduufati takfiifan ayaad leedahay marka nuuntaas in la gooyaa banaan wa tuxdafu nuunu nuun baa la gooyaa min mudaaricina laga goynaa mudaaricoo likaana kaana mudaariceeda yaa nuunti laga gooy karaa bisharti ish munjazimin inuu reeban yahay wahwa xadafkaasna xadfun weeyaan maltusima aan la laasimsano waajib ma aha macnaha waxa weyaan in la gooyana waa banaan tahay in laga tagana oo la reebana waa banaan tahay طيب marka yani imisaa ay eh, qur-aanka ku soo aroortay waa badan tahay waxaa ka mid e eh, qowl اllahi tacaala walam aku xikaayatan can eh, maryama uma ciisa walam aku bagiyan u fiirso walam aku bagiyan hadda fiiri ficilkaas aku waa ficil mudaaric waay waa majzuum nuunkeedina waa la xadfay waxaa ka mid e walaa taku fii dayqin mima yamkuruun qur-aanka labaa ku jirto mida suurat naxli fiiri walaa taku awaay mida suurat namlina walaa takun fii dayqin mima yamkuruun marka labadii weji markay ku timid waxay daliil u tahay inay labadayba banaan yihiin ayadoo nuuntii la sugay walaa takun fii dayqin ayadoo laga goyno waxaa kamid e eh, walaa taku fii dayqin intaasaa ka mid ayib <clears throat> asalkii waxaa badan ina ficilka nuunta loo sugaa badan oo hadda maalan e, lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi lam yakun meeqa qur-aan ku jirto nuuntii oo la sugay waay marka hadduu ficilkii reebneen nuunti lama goyn karo man takuunu lahu caaqibaة daari wتkuuna lakma اkibriyaa nuunti waa sugan tahay lan ficilkan waa ficil mdaarc majzuum ma ah ko amar lagama goyn karo wtakunuu min bacdi qowma صaalixiin amar lagama goyn karo ayb waxaa lamid ah eh, haddii iyadoo ficil mudaaricoo majzuum e musanifka ma sheegine hadduu damiir nasbi la xiriirsado lama goyn karo ka qowli الnabiy in yakunhu falan tusalط calayh in yakunhu nuuntaas lama gooyin kara hadirtaan liannahu haddii la gooy waa fool in yakuh ay noqonay marka ficil mudaaric oo majzuumna waa yahay mana lagan gooyn kara litisaali eesh damiiri nasbi ayib waxaa lamid eh haddii ay eh, ay la xariirsato saakin haddii la xariirsato ficilkii haddii lam yakun asoo ah haddii alka dib marto nuunti lama goyn karo maثalا lam yakun اladiina kafaruu lam yakun illaahu liyakfira lahum nuuntaas lama goyn karo liannahu nuunti maanta waa la hoos dhigay hoos dhigaas ficil lama hoos dhiga waxaa loo hoos dhigay eh, waxaa weyaan liltiqaaءi saakinayn lam yakun ou ficilka ahay haddii la gooyo waxaa imaan lahed lam yakin ladiina lam yakin ladiina carabi waaba ka baxaysa <clears throat> marka sidaa daraaddeed yay khawasaaista oo kaanay ka mid tahay intaasoo dhan wallahu aclam wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin